ama laga sameeyo jinsiga iyo fusuusha ta labaadna ay ahayd in jinsiga qariibka iyo ka baciidka ah ay tahay in jinsiga qariibka ah la doorto oo aan jinsigii baciidka ahaa <clears throat> lagu kaaftoomin maxaa yeelay arrintaasi way fogeyneysaa macluumadii la doonayay qofku inuu sawirto aan labadiibana la ysraacin maxaa yeele israacintuna iyada lafteedu takraar iyo soo celcelin bay keenaysaa marka in jinsiga dhow lagu kaaftoomo ay wadiifada labaad ahayd wuxuu ihi musanifku <clears throat> raximah llahu tacaala alwadiifatu athaalitha an tadkura jamiica daatiyaatihi waa inaad sheegtid صifaadkii daatiga ahaa ee shaygu uu lahaa dhammaantood marka xadku uu xaqiiqi yahay wain kaanat alfan yacni waxa weeye haba badato oo hadday doonto kun صifa ha noqoto walaa tubaali bالtaطwiil ha u aaba yeelinoo ha ka argagixin ama ha ka nixin inaad markaa dheerayso oo ha ka yaabin oo waad dheeraysay baa lagu odhanay sodhanin buu leeyay haddii daatiyaadkii shayga <clears throat> ifaadka waa inagii qaybinay kuwii daatiyaadka ahaa tacriifkii xaqiiqiga ahaa waa inuu daatiyaadkii oo dhan uu sheegay markaasaa shaygii sawir markaa cad oo wanaagsani ka soo baxaya oo si fiican loo sawiranay waxba ha ka tegin buu le markaa daatiyaadki hadday doonaan ha bataan fa idaa dakarta ljinsa jinsigii markaad sheegto falub bacdahu lfasla bidaatiyaat kadib waxaad isku daydaa inaad ku fasliso oo aad wixii jinsigaa la wadaagayay kaga saarto sifaadkii daatiga ahaa ee kale dabcan jinsiga laftiisu waa sifa daatiya saynu hore usoo marno ilaa idaa casura calayka daalika hadday kugu adkaato mooyaane inaad sifaadkii daatiyaadka ahaa fasli ka dhigto wahuwa kadalika sidaa weeyi casiirun huwa casiirun fi akar اxuduud saynu hore soo ishaarnay sifaadka daatiga ahee shayga idraageediiyo in maaragtay gooni loo saaro qofku uu waxa weeye e, si gaara u garto sifo walba oo daatiya way adag tahay facdil bacda dikri اljinsi hadday daatiyaadkii intii aad ka garanaysay markaad sheegto waxaad markaad jinsigii sheegto jinsigi isagu waa lagama maarmaan fi lhaalib oo de waxa weeyaan waxaani wixii uu ka tirsanaa in la ogaadaa waa muhiim halkuu ku abtirsanaya in la garto waa muhiim kadibna wixii markaa qolada ay isku qabiilka yihiin kagasoo ka soocayey lasii sheego marka sifadii daatiga ahayd ee jinsiga ahayd iyada mar walba isku day inaad la timaado kolkaad jinsigii keento haddii sifo kaloo daatiyo fasliya aada garanaysa raaci wixii markaa daatiyaadkii markay kaa dhamaadaan intii aad daatiyaad haysa wixii kugu adkaada facdil bacda dikri اljinsi ila lawaasim sifaadkii kale lawaasimta ahaa ee iyagu aan daatiga ahayn wanagii soo kala garanaye xaggaa u bayr buu yidhi oo lawaasimtii sheeg wayakunu dalika rasman marka tacriifkaad sheegtay dee noocii rasmiga ahaa eenu soo baranay ayuu noqonayaa markii xuduudda saddex loo qaybiy waaru maa taraa waxa ugu badanaad ku aragto fi kutubi kutubtu ee min axuduudi tacaariiftii rasmiyatun waa rasmi weeyi ee xaqiiqigu waa yaryahay id ilxaqiiqatu casiratu jidda garashadeeda iyo cibaaro in laga cabiro iyaaba aada isaga adag wey waqad yashulu waxaa fududaan daraku bacdi daatiyaat sifaatkii daatiga ahaa jinsiga ka sokow in qaarkood la haleelo oo la garto ayaa markaa fududaan wayacsuru bacduhaa kuwo kalena way adkaan marka maxaa la dooni kuwii daatiyaadka ayaad garatay inaad sheegto wixii kalena aad markaa lawaazim <clears throat> aad markaa kaga soocdo wixii uu ekaanay laakina daraka jamiici daatiyaati in la haleelo dhammaan daatiyaadka la ogaado xataa laa yashuda waaxidu minha ilaa aanu midba ka shaadoobin casirun arrintaasi way adag tahay wayanbaii waxaa mudan muraacaatu amrayni laba arin inaad markaa ka warqabto axaduhuma arrinka koowaad an tuqadima alacama cala alakhasi had iyo jeer maca lawaasimta lafteeda markaad sheegayso inaad markaa waxa weeye kii acamka ahaa aada hormariso kii akhaska ahaana aad dambaysiiso had iyo jeer taasaa markaa muhiima marar fara badan imika waxaa iska dhacda in acankii la dambeysiiyo akaskiina la horreysiiyo imika maalan nabiga alayhi salaatu wasalam kaad sheegayso maxamed ibn cabdillahi ibn cabdilmualib alhaashimiyi lqurashiy looma baahno kole haddaad alhaashimiyi tidi dee alqurashiyi macna ma samaynayso ilan haashimi noqon ma maayo haddaanu qurashi noqonin haddaanu qurashi noqon haashimi noqonba maayo marka kole haddaad alhaashimi tidi inuu qurashi yahay la ogaa looma baahno markaa inaad acam dambe sheegto lakin haddaad tirahdo maxamed ibn cabdillaahi alqurashiyi dee ka dhalan maysa inuu haashimi yahay alhaashimiyi markaa waa loo baahanay marka markii aad doonayso wixii inaad soo dhaweyso acamka ka soo bilow akaska kusiixi saa usii wa tartiibtaadu tartiib markaa mantiqiahoo mushawashahoo waxa weeye fawdo ayaanay noqonin wuxuu yidhi an inaad acamkii horaysiiso akaskana aada dambaysiiso falaa taqul aa odhan naamin jismun adigoo maala nabaadkii tacriifinaya naamin waa wax koobca jismun oo jir ah kol wax koobcoo jir hayni ah maba jiraan marka haddaad jismida horraysiiso hadal macquulu noqonaya laakiin jis eh, naamin jismun waxay noqonaysaa xaqiiqo waad sheegtay waxaad sheegtay wax waa saxa laakiin tartiibtaa kaa qaldan tartiibtaa kaa xun bal ilcagsa ay quli lcagsa taa cagsigeeda dheh waxaa tiradaa jismun naamin fain khaalafta haddaad taa khilaafto oo wabada'ta bilakasi aada akaska horreysiiso tashawasha nadmu kixidii iyo qaabdhigaalkiibaa qaab mushawasha oo fawdo aan noqonaya walam takhruj ilxaqiiqatu xaqiiqadu laakiin ka bixi mayso can kawniha madkuurata inay sheegan tahay waxaad sheegtay waa xaqiiqadii laakiin waanay tartiibsanayn maca lafdi oo lafdigiibaa idiraab ku jira iyo is maarata isgaraac iyo tartiib la-aan falinkaaru calayka fii haada inkiraada lagugu inkirayo inaad tartiibtan qalado aqal wuu ka fudud yahay buu yidhi min tarki bacdi daatiyaat inaad daatiyaadka qaarkood oo ay fududtahay maalan in la sheego aad ka tagto baa ka weyn buu yidhi horta taa lafteeda saa inaad ogaato oo daatiyaadku waa waxa ugu muhiimsan markii adkaadaan unbaa laga tagaa ifadii daatiga ahayd waa in iyada la sheego waayo iyadaa shaygan xaqiiqadiisii ka warramaysa markay adkaataa laga weecanaya danaad markaa daatigii ka tagtaa ka weyn buu yidhi inaad tartiibta khilaafto laakiin labaduba waa khalad waxaa yeelay waxay uga weynaatay dee waa sifadii xaqiiqiga ahayd oo xaqiiqadii baaban sheegnayn haddii aad sifadii daatigii ka tagto xuduud baad samaysay shaygii lagu garan karo lagu dhadhaweyn karo laakiin xaqiiqadii maad sawirin wahaani arinka labaad alijtihaadu inaad ku dadaasho fi an yakuuna inuu noqdo maa tadkuruhu waxaan aad sheegayso oo min alawaasimi markii daatiyaadkii kugu adkaadeen waa inagan ihi lawaasimta u wareeg lawaasimta aad sheegaysaa waa inay noqoto aldaahir almacruuf wixii muuqday ee la garanayay inay noqdaan waa inaad ku dadaasho laazim isagiiba khafiya oo u fiirsi u baahan oo qof waxaan u fiirsaday mooy qof kale aanu garan karinba inuu waan waxaa ku sifaysan yahay sheegiddaad sheegtaa qofkii doonayay waxaan inaad u sawirto waxba u tari mayso fa in alkhafiya laa yucraf laazimka khafigii de mid la garanayo dadkii garanayaan ma tacriifkana maxaa loo sameeyaa in dadkii wax loo soo dhaweeyo oo wixii loo suureeyo oo la baraa la doonayo markaa sifo laazim ah oo weliba khaaso ah oo waxaana tacriifinaysa u gaara laakiin qarsoon baa jiri karta oo dadka badankoodu aanay aqoon marka sheegidda aad taa sheegtaa shaygii haba calaamadiso laakiin calaamad aan la garanayn baad sheegtay haba socdo shaygiiyo wixii kale ha ka soocdo oo xaqiiqa ahaan sifadan kuwa kale lagama helayo laakiin isaga laftiisa in sifadii inuu leeyahay la ogaado iyaaba wakti u baahan markaa dadkii arrintii waad ku adkayso waad ku fogeysay fa ina alkhafiya laa yucrafu ama ida il adi malsadu asadkiibaa tacriifi laguri libaaxi faqulta markaasaa tihi sabuucun abkaru waa dugaag afqarmuun abkarku waa bakarkiio waa afkii markaa urtii weey marka waxaad tihi waa dugaaga dugaag afqarmuun baa tii dugaag markaa tii waa jinsigii waa fiican tahay agga waa ka wanaagsan tahay laakiin inuu libaaxu afqarmuun yahay qaar bay hadda ugu horeysa baan umalanaya badan oo imikuun maqlayaba aniga lafteeda oo kutubtan baan ku arkay dee libaax maan ursanin oo maaragta inuu afqarmoon yahay maan soo arag waxaana keenaya bay leeyihiin dugaagan de hilibkanuu cunayo w hilib buu ku nool yahay sidan aygana afka ma kala haynayo oo markaa dabayshii ma marayso markaa waa qarmuunaanaya isaga maarata waa wey kuwa kale waa ka afkiisu waa ka warbadan yahay baa liyatamayaza marka abkar baad ku socday bakarku dee xaqiiqadii ma sheegayo laakiin waa sifo uu leeyahay oo lawaasimtaa geli karaysa oo de inagaa ina inay laaimtiiy inay daati tahay maaad ku kala garanaysa de libaaxa waa taqanin afqurbu yahna maad aqoon sooma rag badan halkan fadhiya libaaxa way yaqaanin afqarbun yahayna ma yaqaanaan marka waa sifo un laazim ehe laakiin ma aha wax daatiya ma aha sifa daatiya ma aha o adigaa suuraysanaya adig walyadii garanayn marka sifadan laazimkii waana haddana qarsoontao khafaa bay ku sifaysan tahay waxba markaa qofkii u tacriifin mayso faqulta waxaad tihi sabcuun abkharu baad tihi liyatamayaza bilbakhari adigoo doonaya inaad kaga soocdo bakarka iyo afqarmuunidaasi canilkelbi aygii oo kale maalan iyo waxyaalihii kale dee sibaacda ahaa ee dugaag dugaagnimada la wadaagayay fa ina albakara bakarku waa min khawaasi alasadi libaaxaa la gaaraho afkiisu uu sidaa u uraa laakiin xayawaankan kale ama dugaagga kale arrintaa waa kaga duwan yahay baal laakinahu khafiyun sifadaasi haba ku soocnaado oo keligii maalan haba ku sifaysnaadee waa sifo qarsoono aan dadkii badankoodii aqoon markaa waxba u sooci mayso walow qulta haddaad odhan lahayd sabucun waa dugaag shujaacun geesi ah cariidul acaali qaybaha sare waxa weeyaan weyn oo u weyn oo ay balbalaaran yihiinoo waxa weeye ay buurbuuran qaybtiisa sare ama qaybihiisan sare iyo garbihiis wa waxbaa la fahmi karaa marka iyo qaybihiisa hadda markaa wejigiisi iyo kuwanaa soo gelaya libaaxu xaggan u weyn yahay markaad aragto qarqarkiisan sare iyaa weyn marka markaad intaa sheegto iyaga laftooda waxaad sheegtay waa lawaazim marka samcu laga yimaado waxaan ka dambeeya waa lawaazim un weeyaan laakin de waa lawaazim haddana waadixaho libaaxu geesinimadiisu libaaxa geesinimadiisu dee waa caa inuu qarqarka sare u wen yahana qof kastoo libaaxa u yar fiirsadayba wuu garan karaya marka tanaa ka dhow walow qulta haddaad tidhahda sabucun shujaacun cariidul acaali aad tidhaahdo lakaanat haadihi lawaasimu lawaasimtan iyo wal acraadu acraaddan aad sheegtay ayaa aqraba ila lmaqsuudi maqsuudkii ugaba dhowaanaysa buu yidhi tii hore liannaha ajla iyada ayaa ka waadixsan oo ka daahirsan marka lawaasimtani de carabna waa la odhan karaa waa inagii sheegnay laazimka iyo caradiga labadaba acraad waa lagu ilaaqi karaa saasaa markaa lawaasim alacraad haddii lawaasimta laskaga kaftoomana waa cadila kaanat hadihi lawaasimu aqraba ila lmaqsuudi liannaha ajla lawaasimtaa aad sheegtay ayaa markaa maqsuudkii qofka gaadhsiin og maxaa way ka waadixsantaho waa la yaqaanaa marka mar oo sifadii la yaqaanay aad sheegto sifa qofkani garanayo qof baa la doonay inaad de markaa wax uu garanaya waa inaad wixii ugu sheegto jihaat lcusri fi lxuduud isla wadiifadan intaynu ku jirno baa sheeku wuxuu keenay maadaama la sheegay in daatiyaadka ay adag yihiin mar haday adag yihiinna lawaasimta loo wareegayo wuxuu doonaya inuu inoo sheego markii wa wax la tacriifinayo inta badan halka markaa culaysku uu ka yimaado idraaku jamiici daatiyaati casirun tacriifkii wuxuu u baahan yahay in shaygada daatiyaadkiisi sifaadkiisii daatiga ahaa la garto ee waxaani uu waxan ku noqday taasi markaa inaad wada idraagtaa way adag tahay buuli watamyiizu bayna adaatiyi walaazimi casiru sifadii daatiga ahayd iyo sifadii laasimka ahayd haddana kala soocidoodu iyada lafteedu cusri iyo xoogaa adaygaa ku jira oo sifadan inay daati tahay inay laazim tahay haddana inaad kala saartaad u baahanaysa taa lafteeduna cusri baa ku jira wa ricaayatu tartiibi in tartiibtii la ilaaliyo xataa laa yubtada ilaa aan lagu bilaabin bilahasi kii khaaskaa ah, qabla acam acamka hortiina iyaduna casirun wey marar fara badan waxaa dhacaysa inaad akhaskii horreysiiso ku acamana ka dambaysa adigoo aan isdareensanayn marka iyada lafteedana ilaalinteedu nooc cusriya ayaa ku jira wey wa alabljinsi alaqrabi casirun ajnaastii lafteeda jinsiga kan ugu soo dhow inaad garato lafteedana nooc cusriah iyay leedahay oo iyada lafteeduna u baahan inaad aada ugu yar fiirsato oo aad markaa rogrogto fa inaka waxaa rubamaa taquulu fi lasadi libaaxi markaad tacriifinaysa inaad tiraa waa laga yaabaa inuu xayawaanu shujaac waa xayawaan ama noole geesiya walaa yaxduraka ama walaa yaxduruka oo aanu ku soo xaadirin maskaxdaada aanu ku soo dhicin lafdu sabc dugaagii dugaaga iyo iyo noolaha keebaa dhow kee kooban dee dugaagii baa ka kooban xayawaankiina waa ka guda ballaadhan yahay sabucii isaga laftiisu waa jinsi oo dee waxa wey anwaac baa soo gelay aygii baa soo geli dacwadii baa soo geli waraabihii baa soo geli libaaxii baa soo geli shabeelkii baa soo geli waxyaala fara badan baa soo gelaya dugaaga laftiisi oo waa jinsi nooc maaha isagii oo jinsiyabuu haddana ka maqlaan markii libaax lasoo dalqaado waxoogaa haddaa tacriifaadka weliba qofkii tababarto de qofka kale waxba laga yaabaa isagu in aanu maalu ka qabtay u garan waaye qofkii waxoogaa tababartay laftiisa ayaa muxuu odhanaya xayawaanu shujaacu oo ereyga xayawaan baa markiiba kusoo degdegaya waxaa markaa ka maqnaanaysa in xayawaan maanta jinsi ka dhowi uu jiri karayo markaad insaankii tacriifinayso xayawaanuntii meel ka sokaysaa ma jirto oo jinsi kale oo bani aadamku uu kusii abtirsado oo xayawaan uga sokeeyaa ma jiro laakiin asadkii dee jinsi xayawaan uga sokeeyaa jiro oo waa sabuc waa fasiilad ama qaybtii dugaagiibuu ka tirsan yahay markaad dugaag inaad iska tiraabaa ka dhow inaad xayawaan tiraahdo laakiin haddana maskaxdii baanu kusoo dhacaynin marar fara badanoo in adigoo xayawaanula un baad sarki buuli fainama fainaka rubamaa taqulu fi اlasadi ay fi tacriifi اlasadi ma fi xaddi اlasadi asadka markaad xadaynayso inaad tiraa baa laga yaaba inahu xayawaanu shujaacu huwa xayawaanu shujaacun aad tirahdo oo walaa yaxduruka aanu ku soo xaadirin lafdu sabci lafdigii markaa sabc fatajmacu waxaad isu keeni anwaacan min alcusri noocyo kala duwan oo markaa culaysa ayaad markaa tacriifkii isugu keeni xaggii daatiyaadki kugu adag daatigiiyo laasimkii kala soocidoodii oo adag akaska iyo acabkii kala horreysiintoodii oo laga yaaba in iyadana waxa weeye ay kugu adkaato haddana jinsigii aqrabka ahaa in isaga laftiisuna uu kugu adkaado wa axsanu rasmiyaati tacriifaadkii rasmiga ahaa kuwa ugu wanaagsani maa wudica fiihi ljinsulaqrab waa ka la keenay horta jinsigiisii ugu soo dhowaa markii jinsigii dhawaan la keeno watumima lagu buuxiyey oo lagu soocay oo lagaga soocay markaa wixii la wadaagay bilkhawaasi almashhuurati almacruufa khawaastii khawaasta waynu garanayna waa waa khaasadii waa laasimkii gaarka ah ee aan caanka ahayn ee aan ahayn caamka ahayn laasimkii aan lala wadaagayn jinsiga ee nowcan ee isaga u gaarka ahaa aada haddana ku markaa soocdood ku fasliso kaasaa markaa ugu wanaagsan buu khaasadaasina waa inay mashhuuro ahaato mid caanahoo la garanayo waa inay noqoto inay khaaso noqotona waa waajib inay mashhuuro noqotona faa'iidadii baa ku xidhan de iyo maarata inay dadkii ay wixii u soo dhaweyso alwadiifatu araabica tallaabada afraad ama hawsha afraad ee laga doonayo ninkii wax tacriifinayay waa tawakhi alwuduuxi waliijaaz waa inuu qofku ku dadaalo wixii inuu caddaado koobnaadana haddaanay daruuradu keensanaynin markaa la dheereeyo oo daatiyaadkii aanay ahayn fataxtarizu waxaad iska ilaalin min alalfaadi alghariiba alfaadda aan la garanaynin xataa laa tucarif alwaadix alghariib biaqraba minhu wixii la doonayo inaad tacriifiso haddaad isagii mid kasii qarsoonba ku tacriifiso dee waxba maad sheegi markaa lafdiga hariibka waxshiga ah duurgalka ah ama duurjoogta ah ad ayawaanaadki wa wii duurjoogta ah marka alfaada lafteedu dee insi iyo waxshi bay kala leeyihin kuwo insiyahoo dee bani aadamku carbisad la garanayo bani aadamku la dhaqmo inta badan la isticmaalo iyo alfaad waxshiya oo iska duurjoog oo kale oo aan la aqoon oo u baahanaysa inuu qofku mucjamkii baaro iyo maarata maajib qaamuuskii u noqdo lafdiga noocaasa iska ilaali alfaad la garanayo oo waadixa isticmaal wlmajaaziya albaciida waxaa kaloo iska ilaalin majaaskii fogaa isaga laftiisa bal alfaadda majaaska inaad iskaba ilaalisa wanaagsan ood xaqaa'iqda intaad ku kaaftoomi karayso aad kuka ku kaaftoonto wlmushtarakata almutaradida waxaa kalood iska ilaalin lafdigii mushtaraga ahaayee laba macno yeelanayay almutaradida udhaxaynaya ku taradudaya laba macno iyo wax ka badan ereyadii qaar baa dhowr macno leh marka markaad wax tacriifinayso ku dadaal horta lafdigu inuu waadix noqdo lafdi aada loo isticmaalo uu yahay oo dadku garanayaan oo aanu lafdi markaa gariib dadka ku aan noqonin waxaad ku dadaashaa lafdigu inuu xaqiiqo noqdo oo majaaska iska ilaali intaad iska ilaalin karayso waayo lafdiga dee macnihiisan xaqiiqigaa baa loo dejiyey majaaskii inaad u isticmaasho waxaa laga yaabaa in qofkii ay ihaam ku keento qofkii uu macnihii xaqiiqigaa ku u fasirto adigoo adiguna majaasigii ujeedo sidoo kale lafdigii mushtaraga ahaa iska ilaali ee labada macno yeelanayay ee mutaradidkaa ah bayna macnayeyni fa akara laba macno iyo wax ka badan ku dhex wareegayay kaana isagana iska ilaali maxaa yeele isticmaasho qofkii isla markiiba waa kusoo gooyi talo masaas ujeedaa mise san ujeeda mise sidan kale ujeeda dhowrkii macnaa qofkii isku qabsanaya marka wuxuu ka fikirayaa lafdigan macnihii aad u isticmaashay halkii ay ahayd inuu suuraysto wixii uu ku weydiiyo tacriifkiisa u baahnaa wjtahid fi ijaazi maa qadarta aggaas waa aggii wuduuxa saddexdaas inaad lafdiga ariibkaa iska ilaaliso lafdiga majaazigaa iska ilaaliso mushtaraka iska ilaaliso saddexdaasi waxay ka qayb qaadanayaan wuduuxii in waxaan uu noqdo wax waadixoo si fiican loo garanayo wadiifadii ama qeybtii labaad ee wadiifadan ay ka koobnayd waa ijaazkiiye wajtahid fi lijaazi maa qadarta hadalka inaad koobto intaad awoodi karto iyada lafteedana ku dadaal oo mar kastoo qofkii aad wixii ugu waadixi karto cibaaro kooban inaad weedha dheerayso iska ilaali wa fii alabi lafdi nasi maa amkanaka waxaa kaloo ku dadaashaa inaad raadiso ereyga naska sariixa ah xaggii mushtaragiiba tani u noqonaysa xaggii mushtaragiiba dib ugu noqdo maa amkanaka intay kuu suuragal erey nas ah nas maxaa loola jeedaa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan lafdiga naski waa sariixi wey aladi laa yaxtamilu ilaa macnan waaxida wixii macno keliya una ixtimaalayay ka inaad isticmaasho isku day fain acwazaka nasu haddii uu markaa kuu suuroobi waayo oo aad ka quusato ereygii naska ahaa oo macnahan aada doonayso erey sariixahoo gudanaya aada weydo waftaqarta aada u baahato ila listicaarati isticaarada hazali marar badan markuu isticmaalo majaaskii guud in buu ujeeda isticaaradu dee sidii loo yaqaano waxay nooc min almajaaz bay ahayd soo ma qeyb majaaska kamid ay ahayd laakiin ghazali siduu isaga jeedo waa iska majaaskii guud waftakarta aada u baahatay ila listicaarati aada u baahatay majaaz fatlub waxaad raadsataa min alisticaaraati majaaziyada waxaad ka baadha ka baadhataa ood ka doonataa maa huwa ashaddu munaasabatan lilgarad ka ugu dhowe ugu munaasibsan ujeedada iyo danta aad leedahay macnaha ad doonayso inaad gudbiso ereyga ugu soo dhow majaaziba ha noqda eh kaa laftiisa raadsa buy wadkur u sheeg muraadaka ujeeddadaada lisaa'ili qofkan su ku weydiiyay tacriifka kaa doonay ujeeddada iyo danta aada lafdigan ka leedahay ee macnaha majaazigaa ka leedahay iyada lafteeda u sheeg famaa kullu amrin macquulin ma aha wax kasta oo caqligu uu sawiran karo lahu cibaaratun saxiixatun mid leh weedh waxa weeye sariix ah sariixatun yacni qayaxan oo mawduucatun loo dejiyey lilimbaai canhu in isaga laga waram arrin muhiimuu kuu sheegaya hazaali xaqiiqo kasta oo jirtaa magac male buu ku leeyay ka badan alfaada weeye si kale haddaynu udhigno waxaa jiraya macne aan lafdiba lahayn macne aan lafdi isaga u gaaroo loo dejiyey lahayn baa jiraya ama wuxuu leeyahay lafdi isaga iyo wax kala wada leeyihiin dee markaa inaad lafdigii isticmaasho waad ku kasbanaanaysaa lakin waa inaad muraadkaaga caddayso ama lafdiba ma lehe waxaad u baahan tahay inaad majaas isticmaasho culumta caqligaa ah maxaa adkeeyey hadeer jeer culumta yar caqliyaadka ee caqliga ka marka dadka loo sharaxayo waxoogaa cusriya culays bay yar dareemaan inta badan afka ay dadka caamadii ku wada hadlaan macnayaasha waaweyna muuqda ayuunbaa loo dejiyaa macnayaasha daqiiqa ana xagga isticmaalkaa kala sooca laakiin xuduud ay iyagu toos ugu kala dhigaan ma jirto iminka maalan weji weji sooma isticmaalo ma wada garanayno hadii lagu idhaa halkuu ku dhamaada dadka caamada a ah la yidhahdo ku wareeraya wejigu halkuu ku dhammaadaa haddii la yidhaahdo waayo macnahaa guud unbaa loo dejiya la arkaye laakiin in xadkiisa lasii qayaxo oo lasii qeexo iskuma hawlayaan dadka caamadaya ah. macnayaasha qarsoonena waa saas oo kale macaanida qarso sidaa xadkaa yare qarsoonee liidkaba aanay isugu hawlaynin w waa xubinkaa weyn waxyaalo isku dhowdhowbay doonaya inay kala saaraan oo dadkii caamada ahaa ee ku hadlayay aanay iyagu isku hawlaynin kala saaridooda tii waxay keenaysaa in musalax la keeno war markaynu sidaan idhaahno halkaasuu inoogu jooga la socda kaa kalena halkaas halkaasuu inoogu jooga musalaxani kaasuu inoo qaabilsan yahay kan kalena tanuu inoo qaabilsan yahay deetana maxaa samaysmaya cilmi waliba waa kan af gaara yeeshay naxwihii af buu yeeshay sarfigii af buu yeeshay fiqigii af buu yeeshay usuul fiqigii af buu yeeshay waxaa keenaya waa macaanidan daqiiqa ee la doonaya in la kala saaro haddaba wuxuu kuleeyahay macno kasta oo aad rabto hays odhanin luqadu lafdi bay u dejiso lafdi baa u yaale lafdigeedii raadi may maa kulu mri macquuli lahu cibaaraة صariixaة mawduucaة lilibaa'i canhu ma aha arin kastoo macquula arrin kastoo macquul waa wax kastoo caqligu uu idraagayo haleelayo wax kastoo caqligu uu garan karayo oo macaanidiiya macnayaashii ma aha mid leh weedh sariix ah oo isaga loo dejiyeyoo in isaga lagaga waramo loo dejiyey taa markaa iyadana ogsoonow buy daqiiqatun arrin markaa aada u qarsoon bu halka inoo sheegayaa muhiim yani arrin ay tahay in markaa la ogaado oo la dhigto lagana yaabo dad badani inay moog yihiin laa ynbagi tashadudu fi taxsiinaati waxyaalaha dhamaystirka ah een asaasiga ahayn tashadud uma baahna buu yidhi halka marka wa la tacriifinayo dee guri dhisayo kalaa tahay nin guri dhisayo oo kale iyaa marka arkaantii iyo waxyaalihii de muhimkaa ah iyo tiirarkii iyo qabcadihii iyo saqafkii iyo waaxyihii muhimkaa ah iyo daaqadihii albaabkii iyo kuwaas waa lagama maarmaan laakiin waxyaalo yaryaroo de waxaa jira iyaguna si yar qurqurxinahoo laakiin aan wax weyn ahayn haddii qofkii markaa gurigii intuu si fiican u dhisay meel yar qurxin yar iyo wax ka tegey la yidhaahdo gawaran waxbaba maad dhisay naf male gurigaa dhista dee sax maaha marka qofkii uu tacriifka samaynayana waa qaabkaasoo kale haddii markaa qurxintii iyo maarata waxyaalihii dhamaystirkaa ah waxyaalaha qaarkood ka tago yaan maarata waxa wey xoog loola hadlinoo maarata cibaarada lagu adkayn buu leeyay falow awala muawilu haddii mid markaa wax dheereeya tacriifkii yar dheereeyo aw istacaala mustaciiru ama mid majaaz isticmaala lafdi majaaziya keeno aw ataa ama uu la yimaado bilafdin mushtaraki lafdi mushtarag oo laba macno leh laakiin wa curifa muraaduhu maqsuudkiisa la gartay bitasriixi lagu gartay isagiioo sheegayba oo yidhi saasaan ula jeedaa aw bilqariinati ama waxa weeye calaamadba u yeelay macnaha uu doonayo oo qariino meesha taallaa ay sheegaysa inuu maanta macnaha ula jeedo falaa ma wanaagsana an yustacdama saniicuhu in la weynaysto arintaa uu la yimid waxaa uu la yimid in wax weyn laga dhigo oo lagu canaanto meesha ma taalla wey wa yubaalaga fii damihi oo canaantiisa iyo dhaleecayntiisa lagu xeel dheeraado looma baahna in kaana mar hadduu yahay qad kashafa mid markaa fayday can ilxaqiiqati xaqiiqadii fayday bidikri jamiici daatiyaati oo ku fayday inuu daatiyaadkii aw ilawaazim اlmumayizati ama lawaasimtii soocaysay waxaan haddii uu sheegay waxa kale taa iska da fiicnayd waa la odhan karaa taas inuu saa yar yidhaha baa laakiin waxaani tacriif maaha ama waxa weeyaan waxaan iska maarata waa weyaan xoog loo dhaleeceeyo oo si weyn loo inkiro uma baahno buu fa inahu lmaqsuud maqsuudku waa in xaqiiqada la kashfiyo waxaan xaqiiqadiisa in la kashfiyo wey maqsuudku marar fara badan tacriifaadkeedoo la intiqaadayo waad aragtaan haddii intiqaadku uu yahay un dee in la yar sheegay inaan taa loo baahnayn ama in halkaasaas ay ka fiican tahay dhib ma laha laakiin in la nasfiyo tacriifkiiba isagoo tacriifkani wadiifadii loogu talagalay muhimka ahayd gudanaya dee ma aha buu leeyahy in la nasfiyo ma aha fa inahu lmaqsuudu buu yihi maqsuudku waa in xaqiiqadii la sheego wa hadihi lmazaaya khasaaistan kale iyo waxyaalahan kale maaragtay waxa weeyaan in majaaska la iska ilaaliyo iyo sidiisaba hadduu doona haba caddaadee inaan la dheerayn iyo waxyaalahaasi taxsiinaatun wey waa wanaajin watazyiinaatun iyo qurxin kaalabaasiiri min aلطacaami اlmaqsuud waa sida xawaashayntii cuntadii maqsuudka ahayd markaad beriiska dee karsanaysa beriiskaa horta dee ugu muhiimsan xawaashkuna dee wuu sii macaanaynaya addaanad xawaash haddaa tiraa ka war waxba karin mayno maaa mar haddaynan xawaash ba maa bariiska ku fal haddaad tiraahdo dee sax maaha ee waxa weeye isagaa maqsuudkiiya waxan kalena way udgoonaynayaan ama way sii macaanaynayaan laakiin raashinkii maqsuudkaa ee muhimka ahaa waa isaga la-aantii waxma kala socdeen wuxuu yihi kalabaaziri min aacaami lmaqsuudi weeye cuntadii maqsuudka raashinkii maqsuudka ahaa abaaziirtii iyo tawaabishii iyo xawaashintii ama xawaashkii lagu darayay oo kale weeyi tani wainama almutaxadliquuna yastacdimuuna mila dalika haddaad taa markaa aad ku fogaato maarata mutaxadliq baa tahay hazali agtiisa mutaxadliqu xidqigii baa laga keeno waa waa isxariifiyaha waa ka xarfad iska baaraha w xarfadda iska baaraya wainama almutaxadliquuna kuwa xarfadda iska baarhaya ayaa yastacdimuuna mila dalika buu yihi waaan wax weyn ka dhiga wayastankiruunahu gaayat listinkaar oo si aad marka waxa weeyaan u xeel dheer u inkira limayli ibaacihim lqaasira dabeecadahooda gaaban baa waxay u iilan tahay buu yii had iyo jeer ay fiirisaa uun waxay ka weecsan tahay can ilmaqsuudi asliyi buu dantii loo socday bay dabeecadoodu ka bayrhsan tahay ila alwasaaili watawaabici oo waa niman u bayday iyagu xaggii wasiilada iyo tawaabicdii adigiiyoo yimid haddii gaarigii aad ku timid un lacaayo ka waran war waaban imid oo de waxa wey maqsuudka meesha aan imaaday ahayn gaarigaad soo raacday kanu ahay waxa wey ka kalaa ka fiican iyo waxba maaha muhiim maaha haddii qofku halkaasun ku mashquula meeshii ma soo gaadhay diiba ay markaa waxa weeye qalbigiisa ka maqnaato de waa markaa naqsi iyo qusuur wey waa gaabni marka wuxuu leeyahay dabeecadahooda ayaad waxanay la qabsadeeno waxay la qabsadeen in wasiilada iyo waxaanun la eego laakiin sida saxdii waa in maqsuudka la eego maqsuudka in la eego wey faman qaala qofkii yihi tusaal ka bixinaya markaa sheekhu allawnu lawnku inoo tacriifinaya markaasuu yidhi maa yudraku bixaasati اlcayni waa waxa lagu lagu haleelo ee lagu ogaado dareemaha isha marka alcayb bu isticmaalay wajhi kada wa kada ee noocaas iyo noocaas oo kale markaa yani wuu sii dheereeyey waxbuu kusii daray falaa yambagii ma qurxoona an yunkara calayhi in lagu inkiro min xayu ina lafda cayni mushtaraku e waxyaala kale haddaa doonto ku qabso laakiin ereyga cayn baad isticmaashay meeshan ereyga caynna waa mushtarak inaad tiraahdo bayna almiisaani waashamsi waalcudwi lbaasiri wa cayn ilmaai alcayn waxaa loo isticmaalaa miisaankii waa loo isticmaala qoraxdana waa loo isticmaala ishana waa loo isticmaala alcudulbaas waa ishii wax arkaysay ishii biyaha ahaydna waa loo isticmaala ereyga cayn intaasoo dhan buu leeyahay markaa waxa weeyaan waxaan tacriif kuu noqon maayo wax kala keen inaad tidhaahdo sax maaha buu maxaa yeele lianna qariinat alxaasa ninkan waxaabuu ku yidhi maa yudraku bixaasati alcayn buu ku yidhi ereyga xaasaabuu meesha keenay لأنa قريiنة الxاasaة qariinada alxaasa ah ayaa adhabat canhu ااxtimaala waxaan kaleed sheegsheegaysa o dhan ba meesha ka saartay ninkiiba markaa xaasatu caynku yidhi inaad ku dhegta un lafdigan alcayn oo tirahda un alcayn baa tiri alcaynna intaasoo macnay leedahay marka tacriifkaagani tacriif ma noqonayo taasi markaa waa maangaabnimo buu kuleeyahay iyo wax aan markaa meesha qaban falaa ymbaii markaa ma mudna buu yihi ama ma haboona an yunkara calayhi in lagu inkiro inkiraadoo dhan ma diidayne min xayu ina lafd alcayni in laga inkiro in lafdiga alcayn jihada ah in lafdiga alcayn uu yahay mushtarakun si kale haddaad u inkirayso aday ku taallaayo de waad sheegay awjuudi waxyaala kala sheeg laakiin lafdiga alcayn baa mushtaraga oo bayna almiisaani wاshamsi wاlcudwi اlbaasiri wa caynilmaa intaasaa loo isticmaalaa ha ku inkirin bu lanna qarinata alxaasa qarinada alxaasa ayaa adhabat meesha ka saartay canhu lixtimaala ixtimaalkiibaa meesha ka saartay waxasala tafhiimu fahansiin baa meeshaa ka muuqatay alladii huwa maluubu suaali fahansiin baa meeshaa ka xasishay fahansiinta ayaana waxay ahayd su-aashaba wixii lagu doonayay walafdu lafdigu hayru muraadin bicayni cayntiisa lama rabo iyo xuruufta uu ka kooban yahay lama rabo fi lxadi alxaqiiqiy xadkii xaqiiqiga ahaa lama rabo markaa lafdiga fahamtiisa lama rabo ilaa cinda almurtasibi ka isagu markaa waxa weeye calaamad raadiska ah alladii yaxuumu xawila alcibaaraati ee ku wareega had iyo jeer cibaaradaha fa yakuunu ictiraaduhu calayha had iyo jeer isagu wuxuu ictiraadaa waa cibaarada uun wa shaqafuhu biha hilowg iyo jacaylka wuxuu u qabaa isagu waa alfaada uun buy ka markaa sawirraadsadaha isagu yani waxa weeye ereyada uun ka daba wareegaya calaamadaa ereyga ah uun daba cararaya ee aan maqsuudka eegaynin kaasaa had iyo jeer wuxuu caashaqsan yahay buu yidhi alfaada iyadu markaa ictiraadaa had iyo jeero lafdigan maxaa loo isticmaalay kan kale loo isticmaali waaye waxa weya lafdigan kaasaa ka mudan isagaiyo aan markaa isku aan tacriifkii de inuu xaqiiqadii sheegay aan markaa qiraynin laakiin kii xaqiiqada raadsanaya wuxuu odhanaya tacriifkan xaqiiqadii wuu sheegay bacda dalik ma la diidi maayo inuu yidhaha sidan sidaanaa kasii qurxoon lakiin tacriifkii horta hala qiro inuu tacriifkaasi markaa xaqiiqadii sheego wuxuu yihi walxad lafdiy sharu ifaadat xadi lafdi xadkii eh, lafdiga ahaa ayuu halkana shardigiisa inoo sheegay alxaddu lafdiga waynu soo marna muxuu ahaa waa in lafdigii lafdi kale lagu macneeyo muraadifkii kaa laftiisa de mararka qaarkood waa loo baahdaa isagana shardigiisu warxadu lafdiyu xadkii lafdiga ahaa ee mufradaadkii markaad isku macnaynaysay inamaa yaxsunu wuxuu fiican yahay bishari an yakuuna almadkuuru haddii la helo shardiga ah in waxaan la sheegay fi ljawaabi jawaabta lagu sheegay uu yahay ashhara min almadkuuri fi suaali ereyga lagu weydiiyey ereygaad ku jawaabtay markuu ka mashhuursan yuu ka waadixsan yahay markaasunbaa tacriifka eh, ama xadka lafdigii u macno samaynaya ereygaasi waa maxay markii lagu yidhi eed erey kale ku jawaabtay dee ereygaasi waa inuu ka waadixsanaado ereygii lagu weydiiyey wlwuduuxu maluubun fii kuli xuduud cadaantu waa mid la doonayo xuduudda saddexdoodii qayboodba kii xaqiiqiga ahaa iyo kii rasmiga ahaa iyo kii lafdiga ahaa saddexduba wuduux kama maarmaan wallafdiyu ilayhi axwaju weliba kan lafdiga ah ayaa usii baahi badan wuduuxa fainahu iidaaxu kelimatin bikelima isagu wax kalaba maaha waa kelmad kelmad lagu fasirayo faidaa lam takun ilmuudixatu tacadaynaysa haddaanay ahayn abyana mid ka waadixsan oo ka cad ta kale bal kaanad ay ahaatay musaawiyatan laha mid kala siman fi lkhafaa'i qarsoonida aw aqraba minha ama ay tahayba mid kasii qarsoon oo kasii qariibsan falaa taxsulu faa'idatun meeshaa dee faa'ida xasili mayso faaidada si ay ereyga aad isticmaashay uu noqdo mid markaa ka waadixsan uu yahay inuu noqdo mid ka waadixsan ereygii lagu weydiiyey ayib kolley liqaageen ama darsigeena hore maanta halkaas idinku joojin wasala allah waslama alaa nabiyina maxamed allah alam